alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay eh, shubhadii sagaalaad iyo jawaabihii sheekhu ka bixiyey ee sagaalka ahaa intaa dabadeed sheekhu wuxuu sheegay labada deliila u dambeeya oo qisadii reer banu israa'iil maca muusa iyo qisadii saxaabada fii xadiidi dati اlanwaad labadaa qiso sheekhu wuxuu u daliishaday qofku habaa shahaadanayo oo islaamnimadii kaleha laga helo haddii uu sameeyo markaa wax islaamnimada burinaya inaanay anfac ahayn islaamnimadaa hore ee uu ku sifaysnaa ama wax kaga sifaysnaa marka labadaa daliil shubha lagu soo arooriyey ayuu halkan kaga hadlaya wa shubha lilmushrikiin yudluuna biha cinda alqisatayn shubhadoodaasi waxay tahay inay idhaahdaan labadan daliil annagay daliil noo yihiin idinkana xujo idinku yihiin waayo idinku waxaad leedihiin cidda sidaa samaysa tusaal ahaan tidhaahda ijcal lanaa ilahan kamaa low maalih ah. ama ijcal lanaa daata anwaad way kufriyaysaa baad leedihin labadan qisana kuma jirto in gaalnimo lagu xukumay oo islaamnimo cusub loogu yeedhay oo ashahaada loo qabtay dadkii sameeyey arrimaha noocaasa ku hadlay marka labada qiso waxay daliil u yihiin bay leeyihiin qofku mar hadduu ashahaadanayo muslim uu yahay walow ha kaba soo fulaan hadallo ama ficillo noocay doonayaan ba ha noqdaane in islaamnimadiisa hore ay noqonayso maanicun min takfiirihi in la gaalaysiiyo mid diideysa inay noqonayso marka annagaaba daliilnoo yihiin bay leeyihin sheekhu wuxu uhi walaakin hase yeeshee lilmushrikiina mushrikiinta waxaa u sugan shubhatu shubho shubhadaasoo yudluuna bihaa ay soo ridanayaan iyada cinda hadihi اlqisa qisadan agteeda wahiya shubhadaas waxa weeye annahum iyagu yaquuluuna waxay odhanayaan ina banii israa'iila reer banu israa'iilkii kii nebi muuse ku yidhi ijcal lanaa ilahan kamaa lahum aaliha lam yakfuruu may gaaloobin bidaalika qowlkaa kumay gaaloobin wakadalika saasoo kale waxa oo aan gaaloobin aladiina kuwii qaaluu yihi lirasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay ku yidhi ijcal lanaa noo yeel daata anwaatin geed markaa wax la sudhno lam yakfuruu iyaguna may gaaloobin taasina waxay daliil u tahay bay leeyihiin qofku mar hadduu yahay qof shahaadanaya oo asal ahaan muslima wuxuu ku hadlayaba ha ku hadlo wuxuu sameynayaba ha sameeye inaanu gaaloobahayn oo islaamnimadiisaa hore iyo iqraaru bishahaadateyn iyo wixii kale ee la halmaalaa inuu noqonayo maanicun min takfiirihi waayo qofka muslimkaa wuxuu ku hadlay ama uu sameeyey haddii uu ku kufriyayu diinta kaga baxayo kuwanaa markaa diinta ka bixi lahaa hadday ka baxeenna waxaa la odhan lahaa waad gaalowdayna diinta dib ugu soo noqda oo shahaadada ayaa loo qaban lahaa wuxuu yihi sheekhu faljawaabu jawaabtu waxa weeye an taquula inaad tidhaahdo ina banii israa'iila reer banu israa'iil lam yafcaluu arrinkaa way dalbeen laakiin may samayn oo may yeelan macbuud ilaahay ka sokeeya oo cibaadaadka ay sii mariyaan marka macnuhu waxa weeye waxyaabaha lagu kufriyaa qowl waa noqdaan ficilla waa noqdaan marka reer banu israaiil arrinkoodu ma ahayn qowle wuxuu ahaa ficil almaqaamu maqaamu ficlin buu ahaa laa qowlun oo qowlku dee waa kay wax ku dalbayeen laakiin waxay dalbeen ficil buu ahaa ayjcalanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ficilkiina may samayn oo markii nabiy llaahi muuse ay weydiiyeen arrinta noocaasa uu ka waaniyey uu ku inkiray halkaasay kaga hadheen annaguna qisada waxaanu u daliishanaynaa ma in kuwaa nebi muuse su-aasha laftoodu ay gaaloobeen qisada waxaynu u daliishanaynaa anahum low facaluu lakafaruu hadday arrintaa ay dalbeen ay samayn lahaayeen oo macbuudaad kale ay samaysan lahaayeen oo ilaahay ka sokeeyeen way kufrii lahaayeen baanu leena ema lihina ciyaantooda ayaa kufriyey wa hada huwa lmaluub intaan u soconnaa waa intaas mar haddii arrinkaa hadday samayn lahayen ay kufrii lahaayeen waxay taasi daliil u tahay qofka muslimka muslimkaahi hadduu sameeyo arin kufriya ama shirkiya inuu gaaloobayo islaamnimadiisa horena aanay noqonayn maanicun litakfiiri bal arintaa gaalnimada ahi ay noqonaysa mid islaamnimadiisii burisa marka jawaabta sheekha ee koobaad waxa weeye in la yidhaahdo dalabuu walam yafcalu arrinkaa way dalbeen laakiin may samayn hadday samayn lahaayeenna way kufriyi lahaayeen way gaaloobi lahaayeen intaasaana daliil noogu filan in hadday samayn lahaayeen ay kufriyi lahaayeen intaan anagu u daliishanayno qisadana waa intaas ee ma aha kuwa arinkan dalbay laftooda ayaa gaaloobo diinta ka baxay marka ishkaal baa inagu soo arooraya ishkaalka inagu soo arooraya waxa weyaan in la idhaahdo dalabkoodu miyaanu tusin ahayn anahum cazamuu calaa ficli inay si go-aan u niyeysteen arinkaa inay sameeyaan miyaanu dalabkoodu taa tusinahayn waxaynu leenahay dalabka hadduu casmi la socdo iyo niyo casmiga iyo go-aanka iyo niyada lafteeda lagu kufriyaya waxyaaba culimadu isku waafaqsan yihin waxaa ka mid a ah, ama ana man nawa lkufra walow fi lmustaqbali kafara xaalan qofka gaalnimo niyooda inuu gaaloobo go-aansada walow waktiga mustaqbalka ee soo socdaba ha noqdee markaa uu gaalnimada markaa niyeystay ee uu go ayuu kufriyaya tusaal ahaan qof baa wuxuu yidhi toban sanadood kadib ayaan diinta islaamka ka baxaya inta ka horeysa muslim baan iska ahaanaya taasuu goaansado aansado u niyeystay marka niyada noocaasi ahi ay ka dhacday qalbigiisu markaa uu go-aansaday ayuu kufriyayae eh, tobanka sanood lala sugi maayo markaa sheekhu markuu leeyahay ina bani israaiil lam yafcalu uma jeedo casmiga iyo niyada inaan lagu kufri ahayn uma jeedo ee waxa uu masalada u wadaa inaanu casmi jirin annahu lam yaxsul minhum casmu cala alkufr oo arrintaa inay sameeyaan may niyeysan oo may go-aansan inama kaana alabhum munazla manzila اstifta waxay go-aansadeen oo kolleyba ay ku dhaqaaqi lahaayeen nebigu ha ku waafaqa ama yaanu ku waafiqina arrintumay ahayn dalabkoodu calaa sabiili istiftaa buu ahaa inay su-aal ahaan nebiga calayh isalatu salaam u weydiinayeen oo hadduu nebigu markaa u fasaxaana arrinkaa ay sameeyaan hadduu ka diidana inay ka hadrhaan waana laakiin waxaad ku baraarugsanaata qofku kufri hadduu niyeysto ama uu go-aansado inuu ku kufriyo yaanu samaynba kufrigiiya alى hada maxaynu ku xambaarnay qowlka sheekhu ui ina bani israiil lam yafcaluu inaanu ficilo ka dhicin casmine ka dhicin niyana aanay ka dhicin dalabkooduna uu ahaa calى sabiili اlistiftaa inay nebiga fatwo weydiinayeen inuu ahaa waxyaabaha taa tusinayaan waxaa ka mida nabilaahi muuse markuu arrintaa ku inkire waa ka hadheen nebi maxamedna calayh isalaatu wasalaam arrintaas saxaabadu ay ka dalbeen kuwa islaamnimada ku cusbaa markuu ku inkire uu ku adkeeye way ka hadheen marka macnu waxa weeye ina bani israaiila lam yafcaluu walam yaczimuu calaa dalika macnu waa saas wixii may samayn waxay qalbiga ka go oo ay ka niyeysteenna ma ahayn inamaa kaana طalabuhum calى sabiili اlistiftaa dalabkooduna mid go-aan qalbigoodu uu go-aansado u niyeystay ka turjumaya ma ahayn wuxuu ahaa inay nebiga fatwo weydiinayeen adigoo tusaale ahaan arrin aanad garanahayn inay kufri tahay oo dooneysaba aada u malaynaysaba inay khayr tahay ee aad nin caalimo u tagta fatwo ahaan baad u weydiiso waxaad tidhi sheekh waxaan doonayaa inaan arinkaa sameeye ee ka waran tusaale ahaan ni jin baa i dhibay oo nafta ii keenay markaa waxaan doonayaa inaan sanadkiiba mar wuxu qalo hadday arrintaasi casmi tood go-aansatay sanadkiiba inaad mar wuxu qasho yo ah, aanad gawricii u gawracaysa aanad samaynbe casmiga iyo niyadaasaad ku kufriyaysa laakiin ka warran haddaan casmi iyo niya aanay la soconee fatwa ahaan aad sheekha u weydiinaysa wixiina aanad samayn miyaad kufriyeysaa maya markaa noocaasay toodu ahayd buu leeyay sheekhu wakadalika saasoo kale waxaa aladiina kuwii sa'aluu weydiiyey annabiya sala allah alay lam yafcaluu iyaguna may samayn ay walam yaczimuu manay go-aansan dalabkooduna muxuu ahaa cala sabiili alistiftaa wax ku soo dhacay oo la qurux badnaaday inay nebiga weydiinayeen walaa khilaafa wax khilaafiina kuma jiro ana bani israaiila reer banu israaiil low facalu arin low facalu hadday samayn lahayn dalika arrinkaa la kafaru inay gaaloobi lahaayeen kuwani markaa maxay u gaaloobi waayeen waayo may samayn xagga qalbigana kamay samayn xagga markaa acdaad iyo jawaarixdana kamay samayn wax qalbigoodu niyoodo u go-aansadeena ma ahayn wax xubnahoodu markaa ay ku dhaqaaqeen oo ficlan ay u sameeyeenna ma ahayn wa kaana alabuhum waan ku celcelinayaa calى sabiili alistiftaa laa calى sabiili اlcazmi wاniya sidaas ma idin baxda waay ishkaal kalea soo aroori karo waxaa la odhan karaa falima aliklaadu calayhim haddii arrintoodu fatwo un ahayd fatwo dalab oo waxay go-aansadeen arrinku aanu ahayn isla markaana aanay samayn oo markii loo diiday ay ka hadheen maxaa hadalka loogu adkeeyey nebi muusena qoomkiisa hadalka waa ku adkeeye nebi maxamedna alayh salatu slam waa ku adkeeyey taa jawaabteedu waxay tii laa talaasuma bayna aliqlaadi watakfiir wax isku xidhnaansha ah oo islaazimitaana oo qofkii wax khaldan ku hadlay ama yidhi inaan sameeyaan doonayaye ka waran lagu adkeeyo hadalka iyo in la gaalaysiiyo wax talaasuma ka dhexeeya ma jiraan oo qof kastoo hadal lagu adkeeyey macnaheedu maaha anahu waqaca fii mukafirin arrin lagu gaaloobay inuu ku dhacay shirki asqara isagoo sameeyba hadalka lagu adkeyn karaa xataa qof jaahila ayaa hadalka lagu adkeyn karaa tanfiira lahu min hada اficl si ficilka noocaas sida looga eriyo in la gaalaysiin waaye markaa umay dhicin likowni اlficli gayra mukafirin se iyagu la doonayaan inuu ficilkoodu ahaa midaan lagu gaaloobin ficilkay dalbayeen inu ahaa midaan lagu gaaloobin in gaalaysiin waaye sababtaa umay dhicin ee gaalaysiin weyde maa in gaalaysiin waaye maxay u dhacday liannahum lam yafcaluu maa alabuu walam yaczimuu calayhi walam yanwuu bihi wainamaa kaana alabuhum calى sabiili اlistiftaa laakiin haddii qalbiga ka go-aansan lahaa inay ka niyeysan lahaayeen arinkaasi wuxuu noqon lahaa mid ay ku gaaloobaan haddaan maanic kala dee la heli hadday ficlan u samayn lahaayeenna arinkaasi wuxuu noqon lahaa mid ay ku gaaloobaan wakadalika saasoo kale laa khilaafa buu hi wax khilaafi kuma sugna fii ana aladiina kuwii nahaahum nabiyu sal ly slam nebigu uu ka nahiyey arrinkaa low lam yuiicuu haddaanay adeeci lahayne watakaduu ay samaysan lahayn daata anwaain bacda nahyi markuu ka reebay kadib la kafaruu waa gaaloobi lahayn wa huwa almaluub intaynu u doonayna waa intaas in qofku isagoo muslima arrin kufriya hadduu sameeyo uu kufriyayo oo islaamnimadiisa hore aanay noqon ahayn maanic min takfiirihi sidaynu muqadimaadka hore ku sheegnayna haddii qaacidooda lagu socdo waxaa ka dhalanaysa cadamu takfiiri ayi muslimin wain facala maa facal qof kastoo islaamnimo usugnaatay inaan la gaalaysin wuxuu doonayaba ha sameeye ilaahay ha caayo rasuulka ha caayo diinta ha caayo ha ridoobo diinta waan ka baxay ha yidhaahdo inaan la takfiirin baa ka dhalanaysa hadday islaaminimadiisa horetay maanic min atakfiir hadday idhaahdaan maya markaa qaacidadoodii ayay buriyeen wanaqaduu qaacidatahu waay markaa kaasi waa weji in la idhaahdo casmine ma jirin ficillo kama dhicin wainamaa kaana alabun cala sabiil istifta sababta loo takfiiri waayo waa taas laakiin low cazamuu aw facaluu la kafaruu intaynu u waa intaas waxaa kaloo qowl kala ah in la idhaahdo lam yakfuruu limaanic iljahl waxaa nimankaasi ay u gaaloobi waayeen oo loogu xukumi waaye gaalnimo dee juhaal bay ahaayeen oo jahli markaa loogu cudur daaro ayay ku sifaysnaayeen o inakum qowmun tajahluun waa ku yihi nabiy llaahi kale wuxuu leeyahay maya waxaan ka dhacay gaar ahaan asxaabu dat اanwaad shirki abara maba ahaynba shirki aar ayuu ahaa oo shirkiga asqarkaa ee asbaabta gelayay waxaan markaa barako sabab u ahayn ayay markaa barako sabab uga dhigeen maca algaflati can اlmusabib oo allah subxana wa tacaala oo geedkaas inuu barake leeyahay shareecada kumay sugnaan bitajribana kumay sugnaan iyagana inuu baraka ayay u sugeen maca alaflati can almusabib marka arrinkoodu saas ayuu ku noqday shirkulasqar waana sida aynu ku soo aragnay kitaabu tawxiid oo sheekhu laba qowl buu ku leeyahay waxa ay ku dhaceen qolada asxaabu daati anwaad ma kufri akbar o mise kufri asqaraba halkan kitaab tawxiidka wuuu kitaab ka shubahaadka wuxuu taqriiriyey inuu ahaa kufriga ka badan sababtay u gaaloobi waayeenna wuxuu ka dhigay inaanay arrintaasi samayn ama maaniculjahli inuu ku qumay waxay sameeyeen kufri akbara buu ahaa laakiin jaahiliin bay ahaayeen jahliga ayaa loogu cudur daaray kitaabu tawxiidkana qowlka kale ayaa ku qoran markaa odhanaya waxaan ay sameeyeenba shirkul asqar buu ahaa shirkul akbarba ma ahayn waxaad soo saartaa taxsiilu raqabaadka shubhada labiyo tobnaad marka jawaaba aynu ku sheegnay waxaa jawaab min wujuh alwajh اlawl anahum cudiruu biljahl lanahum xudathaau cahdin bikufrin kama qaala musanif raximah fi kashf shubahaat markuu qisadan faa'iidooyinkeeda ka hadlay wuxuu tufiidu ayضا ana almuslima اlmujtahid ida takalama bikalaami kufri wahuwa laa yadri fanubiha calى dalika fataaba min saacati anhu laa yakfur kama facala banuu israaيil wاladiina sأluu rasuula الlahi salى الlah عalيه waslm marka halkaa muxuu ugu cudur daaray sheekh kufriga muxuu ka dhigay kufrulakbar sababtay u gaaloobi waayena muxuu ka dhigay jahliguu ka dhigay qaala sheekh sulaymaan ibn cabdillahi fi taysiir casiiz alxamiid ina man araada an yafcala shirka jahla fanuhiya can dalika faintaha laa yakfur qofka doona inuu shirki sameeyo waxaa kalifeena uu jahli yahay oo la dhaahdo ka joog waxaas waa shirkiga laga reebo oo sidaa kaga hadha laa yakfur yani iraadada iyo doonistaasi oo qura ku kufri maayo qaala sheekh cabdulaahi abu bain fi اlintiصaar fain qiila faina nabiya lam yukafiru bidalika qulna hada yadul calى ana man takalama bikalimati kufri jahila bimacnaha uma nubiha fatanabaha anhu laa yakfir walaa shaka ana haulaai low itakaduu data anwaaطin bacda inkaari الnabiyi salى اllah alيه wasalam calayhim lakafaruu waqala sheekh maxamed bn cuthaymin wa fi sharxi kashubahaat تdل hذه القصة تdل hذه القصة على أن المسلم إذا قاaل ma يقتضي الكفر جاaهiلا بذلiكa قisadana waxay tusinaysaa qofka mslimka hadduu ku hadlo wax gaalnimo ah laakiin jaahil uu ka yahay muxuu jaahil ka yahay arrinkaa xaaraannimadiisa uma nubiha dabeetana la baraarujiyo la baro fantabaha wataaba fi lxaal dabeetana uu baraarugo markiiba uu toobad keeno faina dalika laa yaduruhu arrinkaasi ma dhibayo lannahu macduuru bijahlihi jahligaa lagu cudur daaray walaa yukalif llahu nafsa ilaa wuscaha nafna waxaanay awood u lahayn ilahay kuma kalifo awooduna alqudra alcilmiya iyo alqudra albadaniya labadaba waa shardi litakliif ama low istamara calaa maa calimahu min alkufri faina yuxkam bima taqtadiihi اlxaal marka waxaan idhi intaa dabeed wahada aljawaab jawaabta jahli baa loogu cudur daaray waa binaan calaa ana alabahum kaana min ashirki اlakbar waa marka mas'alada lagu dhiso inuu dalabkoodaasi ahaa shirkulakbar u ahaa ayaa la yidhi waxay u gaaloobi waayeen jahligooda awgeed wahuwa اladii jara calayhi musanifu hunaa waana arinta uu musanifku ku socday ka shubahaadka dhexdiisa oo dalabkooda wuxuu ka dhigay kufri akbara isla markaa sababtay u gaaloobi waayeenna muxuu ka dhigay jahliga bikhilaafi ma qararahu fi kitaab الtawxiid fii baabi man tabaraka bishajaraةi aw xajar wanaxwihima waxa uu ku qariray kitaabu tawxiidka ayaa khilaafsan baabkaas oo min anahu shirku aar waxa ay sameeyeen uu yahay shirku abar shirkigii asbaabtii waxaa gelaya wy oo geeda aanay shareecadu barake ku sheegin tajribana ku sugnaan barakadiisu ayay inuu barake leeyahay ictiqaadeen maca alaflati can lmusabib marka waaba shirkuaarba sababtay u gaaloobi waayeen shirkulabarba wuxood mu ahayna wuxuu ahaa shirkuaar اlasqar wakada bn اlqayim fi gaaثaة اlhafan xayثu dakara ana اtikhaada hadihi الshajara wاlcukuufa xawlaha itikaadu ilahi maca allah maca anahum laa yadcuunaha oo ibn اlqayim gaaثat اlhafanka wuxuu ku tegey siduu ku tegey sheekh maxamed cabdilwahaab fi kashi shubahaadka la sida uu ku tegey fi kitaab الtawxiid wakada sheekh sulayman bn cabd lahi fi taysir اcaziz اxamid wahuwa اkhtiyaaru الsheekh cabdilcaziz bn baz raximah اllah xayثu qaala fi tacliiqi calى fatxi اlmajid tacliiqa labaad laysa ma طalbuu min الshirk اlasغar ibnu bas baa saale waxa ay dalbeen shirkulasqar maaha walow kaana minhu dalabkoodaas hadduu shirkulasqar ahaan lahaa lama jacalahu nabiyu nadiira qowli bani israa'iil ijcal lana ilaah waaqsama calى dalika bal huwa min ashirki اakbar waxa u daliila buu leeyahay dalabkoodaasi shirkul akbar inuu ahaa tashbiiha uu sameeyey nebigu ee uu yihi waxa weeyaan waladii nafsii biyadihi laqad qultum kama qaalat banuu israaiila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih hadalkaa reer banuu israaiilla waa kufri akbara yaa xusuusan masale aan u hadalkaa reer banuu israaiil haye ilahay inuu yahay bimacna almacbuud iyo cibaadadu inaanay ku koobnayn ictiqaad rububiya fi gayr اllah mujarad qowlkoodaas ijcal lanaa ilahan ay macbuudan ayaa shirki laga dhigay ilaahana ugama jeedaan khaaliqan nacam marka wuxuu leeyahy nebigu mar hadduu qowlkoodan ku shabahay qowlku reer bani israa'iil oo kufri shirki akbara ahaa qowlkoodana waa shirkulabar iraad baa lagu soo arorin kara waxa la ohan karaa atashbiihu laa yaqtadii an yakuuna almushabahu mila mushabahi bihi fi jamiic اlwujuh oo qof shirkul asqar sameeyey ama ku hadlay waa lagu shabihi karaa qof shirkul akbar ku hadlay ama sameeyey waxaanu noqonaya tashbiih juziye weeye dhinacaas marka laga eegaad la mid tahay wey ee maaha tashbiih kuliya oo dhinac walba isku mid baad ka tihiin maaha tashbiihuna sidiisaba mar walba ma keensado labada la ysku shabahayaa dhinac walba inay isku mid ka yihiin oo marka la ihahdo fulaanu milu fulaan ama fulaanu yushbihu fulaanan waxay noqon kartaa tashbiih juziga in loo jeedo xagga dherarka oo kale laakiin dhinacyo badan oo kale inay ku kala duwan yihiin wuxuu yihi sheekh bnu baas walow kaana minhu ay min ashirki اlasqr lama jacalahu nabiyu nadiira qowli bani israa'iil ijcal lanaa <clears throat> lama jacala nabiyu nadiira qowli bani israaiil ijcal lanaa ilahan waaqsama calaa dalik bal wa min ashirki alabar kama ana ma alabahu banuu israaiila min alakbar wainamaa lam yakfuruu bialab hadda maxay u gaaloobi waayeen liannahum xudathaau cahdin bikufrin oo dad waxay ahaayeen markaa goor dhow gaalnimada ka yimi o islaamnimada ku cusub bimacnaa jahli baa looga cudurdaaray qowl kale wuxuu leeyahay dalabkoodana shirkulabarna ma ahayn shirkulasarna ma ahayn labada midnaba ma ahayn muxuu ahaa mujarad mushaabahat اlmushrikiin fi tacliiqi aslixatihim calى shajarati yatakhiduunaha lidalik wuxuu arrinkoodu ku koobnaa un inay mushrikiinta ka shabaheen inay samaystaan geed ay hubka sudhaan walow geedka ayaanay ka ictiqaadin waxay mushrikiintu ka ictiqaadsanaayeen geedka ay hubkooda suri jireen marka khaladkooda wuxuu kusoo ururayaa mujarad mushaabahat اkufaar walaa shaka ana tashabuha bاlkufaari munkaru atashabuh bاlkufaarna waa munkar laakiin kulu tashabuhin bاlkufaari laysa shirka akbara walaa asgara qowlkaana culima ku tagtay uu kamid yahay shaaطibi وعلى هذا حمل الشhاطبي الحديث وkذا شhيkh الإسلام بن تيمية حيث قال في الاقتضاء فأنkر النبي مجرد مشhاaبهات للكفاr في اتiخاذ شhaجرة يعكفوna عليها معلقينa عليها سلاحهم فكيف بma هو أعظم من ذلك bal ka waran hadday samayn lahaayeen intaa ka weyn oo min مشhaaبهaتiهiم المشhriكيiنa oo aynay mushrikiinta markaa shabahaan xagga shirki ay ka shabahaan aw aw huwa shirku bicaynihi ama wax ah, laftiisu shirkiga hadday samayn lahaayeen ka waran mujarad mushaabahat almushrikiin buu nebigu sidaa ugu inkiray uu yihi laqad qultum kama qaalat banuu israaiila limuusa ijcal lana ilahan kamaa lahu aalih marka qowl kalena waa jiraa oo odhanaya waxay aamineen in nebigu calayhi salaatu wasalaam geedka ay lahaayeen noo samee hubkaanu suranno si hubkayagu u barakoobo in nebigu calayhi salatu wasalaam markay su-aashaa weydiiyeen geedka u ducaynayo geedkuna uu sidaa markaa baraka ku yeelanayo markaa kaana alabum calaa hada asaas qowlkaasina waa qowlka u daciifsan weeye marka imise qowl baa ku jira fi tafsiiri hada alxadiid oo aynu sheegnay kusoo celinayeen saddex baa ka badanta sheekhe aar min alaa ee ku soo celinaya aye o in la idhaahdo shirki akbaru ahaa marka maxay u gaaloobi waayeen limaanic iljahl ama dee qowlka ka horeeya oo ah liannahum lam yafcaluu walam yaczimuu calaa dalik dalabkooduna wuxuu ahaa calaa sabiili اlistiftaa waayo qowlka labaad shirka asqara buu ahaa oo in geedkaasi uu yahay mujarad sabab lilbaraka maca algafla can اlmusabib ayuu arrinkoodu ahaa saddex akbar iyo asqar toona ma ahayne mujarad mushaabaha lilkufaar buu ahaa waay afar inuu geedka u ducaynayo deetana geedku saas uu ku barakoobayo whada aضcaf اlaqwaal waa qowlka markaa aqwaasha xadiidan ku jirta u daciifsan subxaan allah shuf sheekh waxa weeyaan laba kitaab ayuu midba markaa qowl yidhi waana dee mas'alada ayaan ahayn mas'ala qaطciya oo dee xadiidka iyo tafsiirkiisa ixtimaal ayaa ku jira liada marna sidan ay ula muuqatay marna sidan ayay ula muuqatay waaya wuxuu yidhi walaakin hase yeeshee haadihi qisata walaakina haadihi lqisata hase yeeshee qisada tan ahi tufiid waxay faa'ideynaysaa ana almuslima qofka muslimka ahi bal ilcaalima muslimka kaba soo guuro caalimka usoo guure qad yaqacu inuu ku dhici karo fi awaacin noocyo min ashirki shirka ka mid a walaa yadri canha oo aanu garanahayn inay shirki tahay aanu garanayn markaa caalim bitawxiid arrintaas miyay ka dhici kartaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen markuu musanifku leeyahy balilcaalima wuxuu ujeedaa caalim bilfunuuni اlأkhra uma jeeda caalim bitawxiid laakiin alcaalim bitawxiid laftiisa ila cilmigu waa ballaadhanya gaar ahaan cilmu tawxiid daqaa'iqna waa leeyahay waa dhici kartaa in masale kamida markaa masaa'ilu tawxiid jaahil ka noqdo taa sababteedana arrin shirkiga u ku hadla ama u sameeyo waxay u daliila waxaa ka mid a xadiidka wariya alimaam axmed abubakr nabigu calayh salaatu salaam wuxuu baray ducadii odhanaysay allahuma inii acuudu bika an ushrika bika waana aclam ilah waxaan kaa magan gelaya inaan shirki sameeyo anoo garanaya wa astakfiruka limaa laa aclam wixii aanan garanayna dembi dhaaf baan kaa weydiisanaya abubakr laa shaka anahu caalimu bitawxiid marka hadalka sheekha culimada qaarkood baa ictiraaday oo yihi caalimka wuxuu uga jeedaa alcaalim bigayri tawxiid min alfunuun laakiin hadalkiisa sidaa waa loo tawjiihin karaa markaa qofka muslimkaahi shirki waa ku dhici karaa bal caalimku arrinta noocaasi oo garasho la-aan ka dhalatay taa markaa maxaa laga baranaya fatufiidu tufiidu waxay faa'iideyneysaa atacaluma cilmiga barashadiisa in lagu dadaalo wataxaruza iyo is-ilaalin inuu qofku aada iyo aada u digtoonaado oo aanu isdhigan oo shirkiga aada u uga baqo oo difaac adag markaa uu ka galo weerarada shirkiga wamacrifata waxaa kaloo tufiid waxaa kale faa'ideynaysaa macrifata ana qowla aljaahil in la garto qowlka uu yihi qofka jaahilka ahi atawxiid atawxiidu fahimnaahu ama atawxiida fahimnaahu min baab inshiaal oo la haahdo fahimna tawxiida uu haahdo tawxiidkii waanu fahmnay fahimnaa waanu fahnay ana hada qowlkaasi min akbar اjahl jahliga kuwiisa u waaweyn inuu kamid yahay makaaid shayaan shaydaanka dhagrihiisa iyo shirqooladiisa inuu kamid yahay marka waxaa qisada aynu ka baranaynaa buu yihi qofkii caalimbahaadee inuu shirki ku dhici karo taasi marka waxaynu kasii faaiideynaa si aynaan shirki ugu dhicin oo jahli aanu shirki inoogu geyn inaynu barano towxiidka si aynu uga camal falno shirkigana inaynu barano si aynu isaga ilaalino sidaasoo kale inaynaan isdhigan ee digtooni aynu ku jirno iyo is-ilaalin shirkiga aynu iska ilaalinayno waayo nebigu sheegay calayh isalaatu wasalaam shirkigu akhfaa min dabiibi naml cala sakrati samaa fi leylati dalma waliba shirkulasqarku wuxuu kasoo dhuumasho og yahay quraanjada salax siman dushii ku socota habeen gudcuroo mugdiya ah. waxaa kale aynu ka baranaynaa qofka yidhi towxiidkii waa fahmay marka waxba ugama baahni inaan tawxiid barano ama dadka ku odhanaya idinkoo islaama ayaa laydin dhalay oo tawxiid baa laydinku dhalay maxaad iska daalinaysaane ina tawxiidka barashadiisa iskaga daalinaysaa waxaynu garanaynaa qofka hadalkiisu horta inuu yahay hadal jahli ka dhashay waman yazhadu fi tacalumi الtawxiid aw yuzahid الnaasa fi tacalumihi waa axad rajuleyn qofka tawxiidka barashadiisa ka saahidaya eele looma baahnaba sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan waxaa kugu filan mujarad arkaan lislaam inaad xifdidood qeybto iyo arkaan liimaan caqiidadu waa intaas towxiid iyo caqiide inaad baratana uma baahnin markaa qofka dadka ka zaahidinaya barashada towxiidka ama <coughs> isaguba ka saahidaya qofkaasi waa laba midkood an yakuuna caduwan litowxiid inuu yahay qof towxiidka neceb oo shirki iyo balaayo hoosta ku haysta oo qarsanaya sababta uu dadka uga zaahidinayo barashada tawxiidkana nacayb tawxiidka u qaba ay tahay marka koowaad waa ka ka labaadna waa jaahilun biqadri tawxiid yaanu tawxiidka colba la ahaane waa qofaan garanahayn qiimaha tawxiidka iyo qadarka uu leeyahy tawxiidku waa cilmiga u waajibsan u weyn u horeeya waa cilmiga nebiga calayh isalaatu wasalaam barashadiisa la farayey xatى bacd اlhijra faclam anahu laa ilaha ila اllah ilahi subxana wa tacala uu ku lahaa waa cilmiga qur-aanku inta u badan uu ka hadlay oo uu ku tusiyey waxa weyaan bidalaalat اmuطaabaqa aw اtadamun aw bidalaalat اliltizaam oo ma jirta aayad qur'aana oo aan tawxiidka tusinayn si ay u tusisaba ama ha ku tus tusiso bilmuaabaqa inay tawxiidka laftiisii ka hadlayso ama tadamun in ay wax tawxiidka ka caamsan ka hadlayso tawxiidkuna waxyaaba ay koobsatay uu kamid yahay ama ha ku tusiso bidalaalati liltizaam oo eh, tawxiidku ha ka laazimayo sida inay ammaantay dadka ahlu tawxiidka waxa ilaahay u diyaariyey ee u ballanqaaday oo darajooyin iyo ajara inay ka warantay ama inay dhaleecaynayso shirkiga wixii tawxiidka ka soo horjeeday ama dadkiisa dhaleecaynaysa ama ciqaabka adag ee adduun iyo aakhiraba ku sugaya ayay ka hadlaysaa faalqur'aanu kulluhu fi tawxiid markaa cilmigaa see loo yaraysan karaa waa min akbar iljahl qofku inuu idhaa khalaas tawxiidkii waanu fahnay inaanu barannana uma baahnin culimaduna waxay sheegaan qiso sheekh maxamed cabdilwahaab iyo ardaydiisa dhex martay mudduu u dhigayay markaa kutub tawxiid dabeetana qaar baa waxay idhaahdeen sheekh dee hadda baranaya miyaad ka socotid oo fani kale iyo cilmi kale miyaad loo dhigtid sheekhu waa uu aamusay kadibna maalintii dambe ayuu imtixaamay wuxuu ku yihi waxaa lay sheegay inuu nin hooyadii ka sinaystay fi lqaryati alfulaaniya ina lilahi madaxay gacmaha saareen waa ka fajiceen arrinka noocaas aad buu ugu weynaaday mar dambe ayaa haddana wuxuu ku yihi waxaa lay sheegay ana rajula dabaxa dajaajatan ligayr illah fi lqaryati alfulaaniya waxaa laga sheegeen inuu digaagad ama shimbir ilaahay cid aan hayn u gowracay fi lqarya alfulaaniya sidii ay qodobkii hore uga guuxeen ee uu ugu cuslaaday arrinkaasi uguma cuslaan waan kusoo celinaynaa buuri tawxiidka weli maydaan fahmin dadkuna maanta saasay u badan yihin gaar ahaan wadaadada xarakiyiinta urur diimeediyada waxaana u daliilanaysaa u badan yihin haddii la dhaahdo inan baa show dhigaysa way qaylinayaan dowladday u tegayaan hala joojiyay odhanayaan ma diidan intaas waa arrin fiican wixii munkara ah in lala dagaalamo laakiin bal waxaad garab dhigtaa shirkiyaadka la samaynayo kuwa le siyaarada jaylaani baanu dhigaynaa ee baryaya kuwa xabaalaha tegaya le ziyaaradii skawnin baanu dhigaynaa halkaa kusoo dawaafaya ee liqayr illaahi u gowracaya bal mowqifkooda eeg laa yuxarikuuna saakinan cinda hadihi afcaal yaana waxyaabo duuna shirkigana waa weyneynayaan shirkigana waa la yiri qaarkoodna de waaba tasriixiyaanba yuusuf alqardaawi wuxuu yidhi waxaan ku idhi culimo sacuudiga iyo kuweyt iyo meelo kaleba jooga qaar walaalayaal masaailkan caqaaidka aad ka hadlaysaan iyo jahmiye iyo qolo sifaadka diiday waxaa ruuxaa dadka ku mashquulin inaga daaya towxiid asmaa waifaat inta dadka ku mashquulin lahaydeen towxiid sufuuf ka hadla dadka sidii loo midayn lahaa dad kale caqiido duwan oo towxiid asmaa waifaat aan isku diin iyo isku caqiide aan ka ahayn siday u midoobayaan waxay ku midoobayaan cala alqaacidati albanaaiyati alikhwaaniya oo asalkeeduna meel daran ka soo jeeda atacaawun fima itafaqna wayacduru bacduna bacda fima ikhtalafna fiih inta aynu isla ogolnahay aynu ku wada soconno inta haddii aynu ka hadalno ama hoos ugu dhaadhacno aynu isku khilaafaynana aynu isugu cudur daarno haddaad aragto isagoo kale ku hadlaya waxaad adigu diidan tahay ama samaynaya u cudur waayo dee arrin muhima baynu u soconnaay oo ah inaynu an nuqiima xukm allahi fi lard inaynu xukumkii ilaahay dhulka ka oogno marka waxyaabaan ka sokeeya inaan ku mashquulin walihadaba ijtamaca fiihim ahlu lbidaci kulluhum waxaa ku kulmay oo dhexdooda laga helaya ahlubidaci oo dhan bal fiihim lkufaar alikhwaan lmuslimuun maftuuxuuna lilkufaar qofka taa igu inkirayaana waa qof aan kutubtoodiiyo bugaagta qorteen aan akrin cumar italmasani oo murshidiintoodii ka mid ahaa wuxuu yihi jamaacat اkhwan muslimiin laysat jamaaca diiniya jamaacat اkhwan muslimiin jamaaca diiniya ma inama hiya jamaaca caalamiya waa jamaaco caalamiya weeye lilmuslimi wاnasraani an yadkula fiiha muslim iyo nasraaniba u furanta yani xisbigaa siyaasiga xukum doonkaa wey nasraanigaa geli kara muslimkaa geli kara haakada wax dhiba ma leh jamaaca diiniya buu oo laleey waa jamaaca islaamiya oo warkaasi uu sax yahay buu nasraani xubin ka noqon kara muxuu xubin kaga noqonaya muslima maahe iyaduna waa laleeya waa jamaaca islaamiya waxyaabaa la yaab kale waxaa kamid a ilaahay baa fadeexadeeyey hadalkaa ay leeyihiin waxaanu doonaynaa xukumkii ilaahay shareecad dadka inay xukumto inaanu dhulka kusoo celino aanu doonaynaa bay dhahdaan waana ta ay dad badan ku dageen ilaa imikana dad badani waa ku degan yihin ilaahay baana warkoodaa beeniyey ilaahay wuxuu ku beeniyey biaqwaalihim wa ama afcaashooda intaasoo meelood bay xukumka halka u sarraysa gaadheen walam yaxkumuu yowma bisharci illah maalina sharciga ilahay kuma xukumin waxay gaadheen suudaan muddo dheer xukunka haystay turaabi baa ahaa waxa weeyaan ara'iis ruuxi iska dhaaf inuu diin wax ku xukumee wuxuu yidhi waxa weeyaan yajuusu lilmuslimi an yubadila diinahu fa abaaxa lahum ridda sida qofka yahuudiga ama kiristaanka ay ugu bannaantay inuu diintiisa bedelo oo muslim uu noqdo qofka muslimkaana waxaa u banaan inuu diintiisa bedelo isagu saasuu riddadu tasriixiyey laakiin hayru waaxidin minhum qardaawi wagayru waaxidin minhum waxay si calana ugu baaqeen qadiyadda xuriyat اlictiqaad inuu qof walba caqiidadiisa xor u yahay iyo waxuu noqonaya waxaa kale tasriixiyeen in aanay hadday xukumka qabsadaan fulin dowladeed inaanay shareecada ku samaynahayn axmed yaasiin waad garanaysaan waa ninkii curyaanka ah ee sheekha ah ee dhintay xamaas odageeda ayuu ahaa su-aal baa la weydiiyey waxaan ihi shacabka falastiin hadduu dimuqraadiyad doonayo aduu dimuqraadiyadda maxaad ku diidanta sulmaanaad diidanba suu yihi ka waran haddii shacabka falastiin uu doorto xisbi shuyuuciah u udhiibta marka doorashada la qabto ma kaba qaba hadduu shacabku dhaa shareecada dooni mayno naxtarimu iraadatahum doonistooda waa ixtiraamayna kulaha waxa la yaable waxay tasriixinayaan inay ogol yihiin nin nasraani inuu madax ka noqdo dhulka islaamka waxay tasriixinayaan markay xukumka qabsadaan inay ogol yihiin axzaab siyaasiya shuuciya calmaaniya inay dadku furtaan doorashadana ka qayb galaan xukunkana ay ku gaadhaan soo ariib maaha xukaamta jooga adda maxaad ku haystaa mar haddaad ogoshiinba mid nasraania imaa inuu hadalkaasi nifaaq yahay waa imaa inuu yahay dee caqiide baaila oo labadaa midkoodu inay been sheegayaan markay sidaa leeyiin waa imaa inay saa ictiqaadsan yihin waad aragteen yuusuf alqardaawi inuu yidhi alxuriyaةu muqadamaة calى tabiiq الshariica dadku inay xor noqdaan baa ka horeysa in shareeco la dabaqo oo la dhaqan geliyo marka xukaamta maxay ku haystaan dadkiina waxay ku leeyihin xukaam xunbaa ina haysata aalimiina waa inaynu iska ridno xaggana waxay ka leeyihiin nasaaray waxba ha baqanina nasaarada aqliyaadka nasaarada dhulka islaamka ku nool xaqa qofka muslimkaa baad leedihin suldada u saraysa waad gaari kartaan madaxweyne waddan noqon karta axzaabtii calmaaniga ahayd shuuciga ahayd waxay leeyihin wa waa markaan xukunka qabsano waan ogolna waxay leeyihin shacabku hadduu diido shareecada in lagu xukumo awood fulineed ma samaynayne toodaasaan u ixtiraamayna xagganna waxayna leeyihin xukaamtani way xun yihiin shareecadiina ficilkooduna wuu beeniyey arrintaas saynu sheegnay suudaan baynu sheegnay masr saas oo kale xukunkay qabsadeen mursi raximahullah haluu ka bilaabay waad ogtee in la yihi ma xaddu qaci yaddi saarikum fulinistan su i taasi maaha waxa weeyaan eh, shareece waa masale fiqiya bu taas wuxuu yihi reer masar oo dhami waa waa isku usuul oo yatafiquun cala usuul markaasaa lagu yihi muslimiinta iyo nasaarada ha muslimiinta iyo nasaarada xataa usuusha waa isku waafaqsan yihin waxa qura adaynu idaa axsanna bihi dan hadduu intaa ku joojin laha taawiil baynu u samayn lahay oo ilaahay inuu jiro iyo qiyaama inuu jiro waxaas u jeedaa baynu odhan lahay laakiin waa sii wada wuxuu yihi khilaafun waa khilaaf danamiki yani khilaaf fi lwasaa'il waalaaliyaat laakiin khilaaf fi lusuul اlictiqaadiya muslimiinta iyo nasaarada kuma dhex in allaha haaliu alaa waa maxay talo in allaha huwa almasiix ibnu maryam kuwa ilaahay subxana wa tacala uu ka sheegay ma khilaafka noocaasa ayaa khilaaf fi اlwasaa'il واlaaliyaat subxaan allah waay marka hadalkani laba midkood buu ka soo fulaa min caduwin lلtawxiid aw jaahilin biqadrihi ana hada min akbar rijaal makaa'id الshayطaan xadhig maleegyada iyo shirqoollada shaydaanka mid kamida wey oo shaydaanku wuxuu og yahay cilmigu inuu yahay nuurka wadada lagu iftiinsado cilmigana alcilmu bitawxiid baa u weyn walihaada <clears throat> dadka cilmiga barashadiisa waa ka zaahidiya talbiis baanu ku sameeyaa iyo dheehgelin ibnljawsi raximah llahu tacala wuxuu le kitabka ha talbiisu ibliis marka talbiisu ibliis cala suufiya markuu ka hadlaya wuxuu odhanaya iclam ana awala talbiisi ibliisa cala annaasi sadhum can ilcilm talbiiskiiyo dheehgelinta ugu horeysa ee ibliis dadka ku sameeyey waa inuu cilmiga ka hor istaagay siduu uga hor istaagay yuzahidun fi lcilm uma baahnidin aduu aqoon baad leeday waxba ugama baahnidin cilmiga mashaqadiisa iyo hawshiisa ayaa aada u fara badan waa kadeed ma awoodid dad kaloo badan baa cilmiga baranaya iyagaa ku filan adigu iska daa لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم khabaطahum fi الظulmi kayfa shaء cilmigu waa nuur dadka markuu laambadaha ka baktiyo ay ku iftiinsanayaan wax ku arkayaan oo cilmigiia waxa weeyaan mugdigaasu uga faaideysanaya markaasa wuxuu ku samaynayaa takhbiiط dad kacaakufaya oo meelaanay arkahayn oo god iyo dhagax iyo geed intabale ku lugeynaya bay noqonayaan si alaalihi sida uu doono ayuu ka yeelaya cilmigu markaa waa alxisnu almaniic min makaayid shayaan waa dhufayska adaga shirqolada shaydaanka laga galo lihaada buu dadka kala dagaalamaya watufiidu waxay faa'iideynaysaa aydan ku noqoshee qisadan ana almuslima muslimka almujtahida ee dadaalaya xaqa doonistiisa ku dadaalaya idaa takalama hadduu ku hadlo bikalaamin hadal kufrin gaalnimo ah wahuwa waxaalu huwa isagu markaa uu ku hadlo laa yadri aanu garanayn hadalkani xaaraannimadiisa fanubiya fanubiya calaa dalika arrinkaa lagu baraarujiyo oo wataaba toobad keena min saacatihi isla markaa annahu laa yakfur inaanu gaaloobahayn kamaa facala banuu israa'iila sida ay sameeyeen reer banu israa'iil ama lificli bani israa'iil waxaa u daliila ficilka reer banu israiil iyo waladiina kuwii saaluu weydiiyey rasuul lahi sal la alay waslam daatan anwaadka weydiiyey bimacnaa arrintaasi jahlan bay uga dhacday marka maaniculjahli baa diiday min takfiirihim intii la baray ee la baraarujiyey dabadeed hadday samayn lahayn way kufri lahayn islaamnimadoodii horena may noqoteen maanic min takfiirihim wa tufiidu waxay faa'ideynaysaa aydan ku noqoshee annahu low lam yakfur xataa qofku haddaanu gaaloobin fainahu yuqalabu caleyh waa lagu adkeynaya alkalaamu hadalka taqliidan shadiidan baa lagu adkeynaya adkayn daran kamaa facala suu sameeyey rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam inagu ugu cudur daaray ma takfiirin haddana hadalkii waa ku adkeeyey oo ladii nafsi biyadihi inaha sunan ladii nafsii biyadihi laqad qultum kama qaalat banuu israaiila ijcal lana ilan kamaa lahum aalih hadalkaasina waa hadal adag wey marka qofka in saynu sheegnay la takfiiriyo la takfiirin waayo iyo in hadalka lagu adkeyn waayaa laba masalo isku xidhan ma waxaa dhici karta inaan la takfiirin limaanic wax takfiirintiisa diida awey laakin yuqalabu calayhi alkalaam lakiin hadalka lagu adkeeyo zajran lahu can hada alficil iyadoo ficilka noocaasa laga eryayo oo laga didinayo wallahu subxana wa tacala aclam salى اllahu calى nabiyina mxamedi wcalى alihi waasxaabihi ajmaciin